alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa silsiladeennii alaadaab wاlakhlaaq waana kitaabkeennii saddexaad wuxuu noqon doonaa kitaabkeenna saddexaad insha allahu tacaala kitaabka loo yaqaano aladab lmufrad liabi cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil albukhaari waxaa aliifay abi cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil albukhaari amiiru lmu'miniina fi lxadiid waa haniyun can itacriif wuxuu dhashay maalin jimcaha saddex-iyo tobankii shawaal taariikhda hijrigu markay ahayd boqolsagaashaniyo afar wuxuuna dhintay taariikhda hijrigu markay ahayd laba boqol iyo konton iyo lix sida culimmadu da'bigooda iyo dhaqankooda uu ahaa wuxuu xifdiyey qur-aanka isagoo yar kadibna wuxuu bartay culumta sharciga ah gaar ahaan waxaa ilaahay ku ilhaamiyey fannigan xadiidka ilaa loo aqoonsaday amiiru lmu'miniina fi lxadiid mashaayikhdiisa waxaa ka mid ahaa ibraahim ibnu axmed azabidi wa ibraahim ibnu mundir alxisaami wa axmed ibnu muxamed waa abunadar isxaaq ibnu ibraahim alfarayiisi wa isxaaq ibnu rahwiya wa isxaaq ibnu ibraahim alxandali loo yaqaano caliy bnu lmadini imaam ljarxi watacdiil axmed ibnu muxamed ibnu xambal oo imaami ahli sunna loo yaqaano wa khalqun kaiir culimo badan ayuu shiikhu wax ka qaatay ilaa uu yidhi yaquulu can nafsihi katabtu min alfi shaykhin wa akar kun shiikh wax ka badan baan xadiiska nebiga ka qortay iyo yani kun shiikh iyo wax ka badan baan ka qortay buu yidhi isaga wax ka wariyey ee ardaydiisa ahaa aad iyo aad bay u tira badan yihiin ibraahim ibnu isxaaq alxarbi wa ibraahim ibnu muusa aljuusi wa abulcabaas axmed ibnu maxamed alashari wa ibnu yuusuf alfarabri raggaasaa ka mid a ah ardaydiisa wa kana yajtamicu fi majlisihi akara min ishiriina alf majliska uu xadiiska uu ku yeedhinayo labaatan kun yacni oo qof wax ka badan baa soo xaadiri jiray mowduuca kitaabkeen uu ka hadlaya waxa weeye al alaadaab waalakhlaaq aadaab waxaa la yidhaahdaa marka la qeexayo culimmadu ay qeexayaan sida xaafidka ibnu xajar uu tilmaamayo isticmaalu maa yuxmadu qowlan wa ficla ruuxu inuu la yimaado shay lagu ammaano qowl ahaan iyo ficil ahaan lagu ammaano inuu la yimaado waxay kaloo culimmadu ay yidhaahdaan waa alahdu bimakarimi alakhlaaq in la qaato akhlaaqda mideeda wanaagsan baa la yidhaahdaa aadaabtaasi waxay u qaybsantaa laba qaybood waxaa la yidhaahdaa ataxliya watahliya ataxliya watakhliya waxaa weeye aadaab loo baahan yahay ruuxu inuu ka akhlaaq iyo dhaqan yeesho taxliya la yidhaaha takhliya waxaa weeye waa aadaab iyo dhaqan la doonayo ruuxa muslimka inuu ka madhnaado akhlaaq loo diiday waay qaybtaa labaadna waxaa la yidhaahdaa ataxliya watahliya waa mabaadida nebigeenna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh loo soo diray oo nebigu wuxuu yidhi bucistu liutammi masaalixa alakhlaaq wa fii riwaaya makaarim alakhlaaq waxaa la soo diray buu nebigu yidhi inaan dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan bukhaari baa fil adab almufrad ku warinaya isla kitaabkan bay inoogu iman doontaa raqamka xaakim iyo axmed baa bal akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta wanaagsani waa waxa ilaahay jeceliyay subxaana wa tacaala abu nucaym fi lxilya wuxuu ku warinayaa abu shaykhna fii akhlaaqi nabiyi sal alla aleh wasalam uu ku warinayaa min xadiisi sahl ibni sacad asaacidi wuxuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh in allaha casa wajalla kariimun yuxibu lkaram alle waa alla sharaf badan oo wanaagsan oo qiimo badan wuxuuna jecel yahay karamka iyo deeqduu jecel yahay wayuxibu macaaliya alakhlaaqi wayakrahu sifsaafaha akhlaaqda mideeda koraysana wuu jecelyahay alle subxaana wa tacaala midda hoosaysee liidatana waa necab yahay xadii saxiixa bal mu'miniinta waxaa uu iimaankooda ugu kaamilsan yahay sida nabigeennu salawatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa ruuxa ugu dabeecadda iyo akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsan nebigu wuxuu yidhi waina xusna alkhuluqi layabluqu darajata saa'imi darajata asawmi wasalaax ruuxu akhlaaqdiisa wanaagsan wuxuu ku gaadhaa darajada soomkii iyo salaaddii sunnaha ahayd ruuxu uu tukanayo ayuu ku gaadhaa wuxuu nabigeenu yidhi ina likulli diinin khuluqa wa khuluqu lislaami alxayaa waa tusaalayaal kooban oo axaadiista nebigu aadaabta iyo akhlaaqda uu kaga hadlay tusaale xayiya oo ruuxa noolee qalbigiisa iimaanka uu ku jiro inuu wax ku fahmo tusaale u noqonaysa oo aynu tilmaannay weyn bukhaari kitaabkan wuxuu ku magacaabay aladab mufrad waa aadaabtii la goonni yeelay muxuu adabulmufrad ugu magacaabay kitaabkiisa saxiixa ah baa waxaa ka mida ah kitaab la oo ilaa aba boqol iyo konton iyo uu ku soo aroorinayo bal wuxuu ka bilaabay baabu lbiri wasila wa qowli illaahi tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusna kitaabkan aayadda uu ku bilaabay buu ku bilaabay xadiiska uu kitaabkan ku bilaabay buu kitaabuulaadaabna uu ku bilaabay fii saxiixihi bihada sanad xadaana abulwaliid xadaana shucba qaala waliid ibni caysaar ahbaranii qaala samictu abaa camr ashaybaani yaquulu ahbaranii saaxibu hadihi daar imam muslim aadaabtu sida ay yani markaa u qiimo badantahay waxaad ku dareemaysaa ummahaatu sita dhammaantood way kitaabka kutubtooda waxay u sameeyeen bukhaari muslim tirmidi nasaai abu daa'uud ibnu maaja kitaab la kitaab ladab muslim fii saxiixii wuxuu ku warinayaa kitaab ladab kitaab la yidhaahdo in ka badan ilaa boqol xadiis buu ku keena abu daauud kitaabka ugu dambeeya fii sunanihi kitaabu ladab xadiisbuu ku keenay tirmidi fii kitaabihi aljaamic wuxuu ku keenay xadiis oo aadaabta uu kaga warramayo ibn maajana wuxuu ku keenay xadiis fii kitaab ladab markaynu isu geyno waxaynu odhan karnaa in ka badan kun iyo shan boqol oo xadiis ayaa lagaga waramay aadaabta yani markaa lagaga warramay ayb aan u soo laabano marka kitaabkeennan aladab ulmufrad wuxuu ka kooban yahay xadiis buu ka kooban yahay shuruuddiisu maaha shuruuddii saxiixulbukhaariga uu u dejiyey waxaa ku jira xadiis saxiixa iyo mid xasana iyo mid daciifa iyo aqwaal saxaabadu ay leedahay iyo aasaar taabiciintii ay leedahay culimmadu siday u ammaaneen xaafidka ibnu xajar casqalaani wuxuu yidhi wa kitaabu ladabi lmufradi yashtamilu cala axaadiia zaa'idatin cala ma fi saxiix kitaabka adab lmufrad waxaa ku sugan axaadiis ka siyaadsan saxiixa kuwii uu ku wariyey ayib wa fiihi qaliilu min alaahaari almawquufati wa huwa kaiiru lfaa'ida aahaar iyo axaadiis mawquufa ku jira waana kitaab aad u faa'iido baababkiisu waxay ka kooban yihiin baab axaadiista marka la qaybiyo saxiix iyo daciif loo qaybiyo xadiisoo saxiixa ah ayaa ku yaala axaadiista dacfiga lagu tilmaamayna waxay noqonayaan yani xadiis bay noqonayaan shuraaxda kitaabkan sharaxday aad bay u yaryihiin ama waaba qaliil ama waa nawaadir hal kitaab oo ah kitaabka loo yaqaano yacni fadlu ullahi samad fii tawdiixi aladab almufrad oo laba mujallo ama saddex mujallo nusqadaha kala duwan lagu daabacay ayaa lagu sharaxay waxaana sharaxay nin la yidhaahdo fadlullaahi aljiilaani oo yani mudarris ka ahaa jaamacadda aljaamica alcumaaniya xaydarabaad meesha la yidhaahdo inta kale ee kitaabkan u khidmeeyey ee sheekh naasirudiin alalbani qaybta saxiixa iyo daciifku kala saaray qaybta saxiixa buu saxiixiyey dadkan kale mucaasiriintaee kitaabka u khidmeeyey dhammaantood tacliiqaad iyo waxay saareen uun takhriijka unbay waa daciif iyo waa saxiix uun ay muujiyeen laakiin juhdi badan kitaabka maanay gelin juhdi badan kitaabka maanay gelin eh, waxaan ictimaadi doonnaa insha allahu tacaala kitaabka nusqada anugu aan ka akhriyayo waa fadl samad fi tawdiix اladab اlmufrad waxaan kaloo si gaara ah u ictimaadi doonaa insha allahu tacaala nusqada saddexda mujallo ah ee uu leeyahay adictor yani samiir tacliiqaadka iyo taxqiiqa yani marka iyo taqhriijka uu ku leeyahay ayaan ictimaadi doonaa haddii allah wadali ogolaado bsm اllahi الرaxman الraxiim baabu qowlihi tacaala wawasayna اlinsana biwaalidayhi xusna wuxuu u baabeeyey baabka uu saxiixiisana u baabeeyey qowlka alle subxaana wa tacaala uu leeyahy wawasayna alinsaana insaankii waxaan u dardaaranay biwaalidayhi labadiisii waalid xusnan ay an yuxsina ixsaanan inuu u wanaag sameeyo ixsaanka waalidka loo samaynayaana waa biriga iyo samafalkaagu inuu gaadho ama qowl ha ahaado ama ficil ha ahaade xadiiska koowaadii marka wuxuu ka bilaabmanayaa xadaana abulwaliid qala xadaana shucba qala lwaliid bni caysaan ahbarnii qala samictu abaa camr ashaybaani yaquulu xadaana saaxibu hadihi daar abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik addayaalasi albaahili nin xaafida istiqa ah kutubtii horead kusoo barartay qaala wuxuu yidhi xadaana waxaa noo warramay shucbatu qaala wuxuu yidhi alwaliid bni caysaar waliid ibni caysaar yani ayaa noo warramay qaal wuxuu yidhi ahbaranii qaal wuxuu yidhi samictu abaa camr ashaybaani abaa camr ashaybaani ayaan maqlay yaquulu isagoo le xadaanaa waxaa noo warramay saaxibu haadihi daar daartan saaxiibkeeda gurigan ninkii iska lahaabaa noo warramay wa awmaa biyadihi gacantiisana wuxuu ku ishaaray ilaa daari cabdilaahi ibni mascuud gurigii cabdilaahi bni mascuud buu ku tilmaamay farta uu ku fiiqa qaal wuxuu yidhi cabdilaahi bni mascuud sa'altu nabiya sala allahu caleh wasalam nebigaan su'aalay ayulcamali camalka keebaa axabu ila allahi casa wajalla xagga ilaahay subxaana watacaala loogu jecelyahay qaala wuxuu yidhi nebigu asalaatu salaad baa loogu jecelyahay calaa waqtiha waqtigeedii la tukado qultu waxaan uma ayu maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi biru lwaalidayni labada waalidoo loo baarinimo sameeyo oo loo samafalo samafalkaaga iyo ixsaankaaga u gaadho qultu waxaan uma ayuu maxaa ku xiga qaal wuxuu yidhi uma aljihaadu fii sabiili illaah alle subxaana wa tacaala jidkiisa oo loo halgamo loo dagaalamo ayaa ku xiga qaal wuxuu yidhi xadaanii wuu iigu warramay buu cabdilaahi bni mascuud uu yidhi bihinna kuwaasuu nebigu salawaatuulahi wasalaamu caley ii sheegay walow istasidtuhu haddaan ka siyaado dalbi lahaana la zaadanii wuu ii siyaadin lahaa xadiiska bukhaari iyo muslim baa warinaya waxaa laga qaadanayaa ixsaanka iyo samafalka waalidka iyo labada waalid loo gelayo inuu ka horeeyo shay walba inuu ka horeeyo bal xataa jihaadkii uu ka horeeyo sababtuna waxay tahay jihaadku wuxuu u qaybsamaa fardu cayn iyo fardu kifaayu u qaybsamaa laakiin biriga waalidku waa furuudul acyaan mar walba waa waajib waalidka in loo baarinimo sameeyo oo loo samafalo wuxuu nebigu salawatuulahi wasalaamu calayhi marar badan oo la weydiiyey uu ku jawaabay waxyaabo kala duwan buu axabu lacmaali uu ku tilmaamay waxaa ka mid wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh xadiiska uu warinayo sidoo kalena yani markaa bayhaqi fii shucab uu ku warinayo wuxuu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi axabu alacmaali ila allahi an tamuuta walisaanuka radbun min dikr acmaasha waxaa xagga ilaahay loogu jecelyaa inaad dhimato carabkaaga oo xuska ilaahay ka qoyan ayaa loogu jecelaya waa xadiid saxiixa mar kale wuxuu leeyahay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi axabu alacmaali ila allahi tacaala iimaanun billah uma silat raxim acmaasha waxaa xagga ilaahay subxaana wa tacaala loogu kalgacayl badan yahay rumayn ilaahay subxaana wa tacaala la rumeeyo waxaa la odhanayaa marka acmaasha badaniga ah waxaa loogu kalgacayl badan yahay salaada ayib acmaasha yanii kalena waxaa loogu kalgacayl badan yahay jihaadka iyo ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa in loo halgamo sidee baa laysu waafajinayaa marka acmaashan faraha badan ee nebigu mid walba uu yidhi axabu amaal waxaa laysu waafajinayaa laba qaybood midood nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi dadka axwaashoodiiyo xaaladahoodu qiimaynayayo nin walba camalka uu ku firfircoon yahay uu u tilmaamayo lahaa kaasaa ilaahay xaggiisa loogu kalgacayl badan yahay ayib ama waxa weeye minbaa u qadarano yacnii min axabi alacmaali ila allah acmaasha xagga ilaahay loogu kalgacayl badan yahay waxaa ka a salaad waqtigeedii la tukado waalidkoo loo baarinimo sameeyo carabkaaga xuska ilaahay ka qoyanaada iimaan iyo rumayn ilaahay la rumeeyo dhammaantood waxay ka wada mid yihiin yani acmaasha xagga ilaahay loogu kalgacayl badan yahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana aadam ibnu iyaas aadam ibnu iyaas in badan baynu soo marnay waa nin siqa ah aadam ibnu abi iyaas abulxasan alcasqalaani alkhuraasaani ayb qaal wuxuu yidhi xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki qaal wuxuu yidhi xadaana yacla ibn cada yacla ibn cada alcaamiri yacni addaa'ifi waasiqatun asna calayhi imaam axmed can abiihi aabbihiina waa cada alcaamiri ninka la yidhaahdo waa nin majhuula ayay ku tilmaameen culimmadu ay ku tilmaameen can cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey qaal wuxuu yidhi rida rabbi rabbi raalli ahaanshihiisu fii rida lwaalidi waalidka raalli ahaanshihiisa dhexdooduu ahaaday wa sakhadu rabbi rabbi cadhadiisuna fii sakhadi lwaalidi waalidka cadhadiisa dhexdooduu ahaaday macnuhu waxa weeye cadhada waalidka uu ku cadhoodo waxaa ka laasimayso ka dhalanaysa maxaa ka dhalanaysa cadho ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshaha waalidka uu kaa raali noqdana maxaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysaa ilaahay inuu kaa raalli noqdo subxaana wa tacaala xadiidka nusqadani waxay leedahay cabdulaahi ibn cumar laakiin fii jaamici tirmidi sida ku sugan yacni kun todobaboqolyani markaa kun sideed boqol iyo sagaashan iyo shan ku sugan waxaa weeye can cabdilaahi bni camrin nusqooyinka catiiqaana saasaa ku sugnayd xadiisku wuxuu ansaxay qad saxa mawquufan waqad saxa marfuucan aydan isagoo xadiisku mawquufa oo min kalaami cabdilaahi bni mascuudina wuu ansaxay isagoo min kalaami nabiyi min kalaami cabdilaahi bni camr bni caas isagoo ana wuu ansaxay isagoo min kalaami nabiyi sal alla aleh wasalamna wuu ansaxay sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay saxiixada raqamka ah wa saxiix aljaamic saqiir yani ayuu ku taxsiiniyey iyo qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu biri lummi hooyadii in loo baarinimo sameeyo loo samafalo ayuu baabu yahay qaala xadaana abu caasim waa daxaak ibnu mahlad abu caasim annabiil can bahsi bni xakiimin can abiihi can jaddihi nushadan axaadiis badan baa lagu wariyay can bahsi bni xakiimin can abiihi can jaddihi aabbihi waa xakiim awowgiina waa mucaawiya xakiim ibnu mucaawiyata alqushayri qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow man abbaru yaanu baarinimo sameeyaa samafalkayga iyo ixsaankayga yaan gaadhsiiyaa qaala wuxuu yidhi ummaka bira ummaka hooyadaa u samafal qultu waxaan idhi man abbaru yaanu baarinimo sameeyaa samafalkayga iyo ixsaankayga gacantaydu yay gaadhaa qaala wuxuu yidhi ummaka ay bira ummaka hooyadaa u baarinimo samee qultu waxaan idhi man abaru yaanu baarinimo sameeyaa qaala wuxuu idhi ummaka hooyada ay bira ummaka hooyada u baarinimo samee faqultu waxaan idhi man abaru waa markii afraad sooma yaanu baarinimo sameeya qaala wuxuu idhi abaaka aabbaha uma alaqraba falaqrab haddana ka kuu dhow haddana ka kuu dhow dadkii qaraabada ahaa yacni markaa u baarinimo samee wuxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu iyo ixsaanka samafalkaaga iyo gacantaadu iyo wanaaggaagu iyo qowlkaaga wanaagsan inuu gaadho hooyadii ku dhashay labadaadii waalid baa laga bilaabay labadii waalidna waxaa laga bilaabay hooyadii baa laga bilaabay maxaa yeelay hooyadaa xuquuqdeedaa ka weyn xuquuqda aabbaha ka weyn xadiiska waxaa warinaya abu daauud baa fii sunani ku warinaya iyo imaam axmed fii musnadihi mujaladka shanaad yani raqamka saddexaad sheekh naasirna wuu taxsiiniyey xadiiska irwa lqaliil fi takhriiji axaadiisi manaari sabiil raqamka mishkaat lmasaabiixna saxiixu ljaamic saqiir raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana saciid ibni abi maryam saciid ibni abi maryam waa saciid ibni xakam ibni muxamed ibnu salim ibni maryam awowgiisaasaa loo nisbeeyey ayib abu maxamed almisri alxaafid alfaqih waiqat min rijaal اljamaca qaal wuxuu yihi ahbarana muxamed ibnu jacfar ibni abi kasiirin alansaari ayaa noo warramay waa nin iq ah yani iqa min rijaal ahraja xadiisahu min asxaabi اlkutub sit qaal wuxuu yihi ahbaranii zayd ibnu aslam zayd ibnu aslam alcadawi yani markaa waa nin iqa ah imaamu yani ninka la yidhaha maxamed ibnu cajlaan wuxuu yidhi maa hibtu axadan qadun haybatii iyaahu ruux culimmada ka mida kama haybaysan sidaan sayd ibnu aslam aan uga haybaysanay nin haybad ilaahi subxana wa tacaala siiyeybu can cadaa ibni yasaar mowla maymuuna sawji nabiyi sal allahu aleh wasalam can ibni cabaasin cabdulahi ibni cabaas wuxuu ka wariyay anahu ibnu cabaas aataahu waxaa u yimi rajulu nin faqaala wuxuu yidhi khadabtu imra'atan haweenay baan doonay oo aan xudxuto guur aan ka doono fa abad way diiday an tankixanii inay guursatay diiday wa khadabahaa qayrii qayrkay baa doonay fa axabbat waxay jeclaysatay an tankixahu inay guursato faqirtu calayha waan ku masayray waan ku hinaasay fa qataltuhaa waan dilay fa hal liya min towbatin towbad may sugnaatay ibnu cabbaas qaale wuxuu yani markaa fahal liya min towbatin qaala wuxuu yidhi ummuka xayatun a ummuka xayatun hooyadaa ma nooshahay qaala wuxuu yidhi laa maya ninkan haweenay buu guur ka doonaa dabciga bini aadamka marka sida lagu yaqaano waxa weeye haweenaydu ninna way dooranaysaa ninna waa diidaysaa soo maa soomaalidu waxay yidhahdaan kunbaa u sheekeeya dumarka kunbaa u sheekeeya kowna waa waa ka dhex qaada sooma khasab maaha baalku noloshu waa isfaham bay ka bilaabmataa guurku wuxuu ka bilaabmaa labadan qof sida ay isula jaanqaadaan ee isu fahmaan fahamkaasaa noloshu ay ka bilaabmata walidalika baa nabigeennu wuxuu leeyay alarwaaxu junuudun mujanada fama tacaarafa minha italaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf nafuhu waa ciidan wixii isfahmaana way isu dunmaan ruuxdooda iyo neeftooda iyo naftooda isfahanta wiiiskhilaafana waa kala taga ninkan marka waa xinaasa kadibna haweenadii buu dilay haweenaan waxba galabsan oo muslimadu dhiiggeedii daadiyey ayib ibnu cabaas wuxuu ku yidhi yacni ummuka a ummuka xayatun hooyadaa ma noosha qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi tub ila allaahi casa wajalla ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen oo wataqarab u dhowow ilayhi ay ilallaahi alle subxaana watacaala u dhowow cibaado iyo daaco ugu dhowow mastadacta intaad awoodo fadahabtu waan tegey buu yidhi cadaabaa wuxuu leeyahy fadahabtu waan tegey fasa'altu bna cabaasin cabdulaahi ibnu cabbaas baan weydiiyey lima sa'altahu maxaad ibnu cabbaasoo u weydiisay can xayaati ummihi hooyadii nolosheeda maxaad u ninka hooyadaa ma nooshahay maxaad ugu tidhi fa qaala wuxuu yidhi innii anigu laa aclamu ma ogi camalan camal oo aqrabu ila allahi casa wajalla ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa uga dhowaansha badan min biri lwaalidati hooyada in loo samafalo hooyadoo loo ixsaan sameeyo camal ilaahay loogu dhowaado oo ka qiimo badan anigu garan maayo buu yidhi saa darteed baan waxaan u idhi hooyadaa ma nooshahay waxaa laga qaadanayaa dembiga kabiirada ah ruuxu markuu ku dhaco kow waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay subxaana watacaala oo u toobad keeno ibnu cabaas wuxuu ku yidhi tub ila allahi casa wajalla qodobka labaad ee laga qaadanaya xadiiska waxa weeye dembi yacni kabiiraa markuu kaa dhaco toobadkeenka kabacdi inay la socoto xasanaad iyo wanaag iyo daaco iyo cibaado inaad ku dadaasho maxaa yeelay ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra liddaakiriin waxaa marka majaalista cilmiga ka meelaha lagu dambi dhaafo nebigu wuxuu ihi quumuu makfuuran lakum qad budilat sayi'aatikum xasanaat istaaga waa laydiin dhaafay oo xumaatadiinni iyo geefkiinni waxaa laydinku dhaafay sayi'aad baa laydinku bedelay xadiiska yani marka waa xadiis saxiixa ah, asartani dakarahu suyuudi fii duri lmansuur yani mujaladka shanaad sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay saxiixada yani raqamka ah wuxuu yidhi bisanadin saxiixin calaa shardi saxiixayn ayb adabulmufradkana wuu ku saxiix yeelay waxaa kaloo laga qaadanaya cabdulaahi bnu cabaas markii hore wuxuu qabay ruuxa ulakac waxu dila ee si camdi ee ulakac waxu dila inaanu toobad lahayn maantana muxuu yidhi watub ila allaahi ilaahay u toobadkeen buuy masale marka waxaa laga qaadanayaa da'yarta wakhtigan joogta ay ku fitnaysan yihiin oo culimmada ku caayaano oo markay sheikh hebel shalay iyo maanta ay yidhaahaan sheikh hebel shalay iyo maanta qofku inuu masalo hal masalo laba qowl uu ka yeelan karo cabdullahi bnu cabbaas bay ka suganta nin baa u yimi markaasuu wuxuu yidhi ruuxii ulakaca waxu dila toobad ma leeyahay markaasuu yidhi mid kale u yimi markaasu wuxuu yidhi ruuxii ulakac wax u dila towbad ma leeyahay markaasuu yidhi haa markaasaa la weydiye waxa la yidhi cbdullahi bni cabbaasow hal su'aal baa lagu weydiiyey laba jawaaboodoo kala duwanna waad ka bixisay maxay tahay sababtu masalo marka fiqhulwaaqic la yidhaahdo inaad fahanto aad loogu baahan yahay ibnu cabbaas yani markaa uu fahamsan yahay wuxuu ku yidhi waxaan u idhi ninkan toobad male waxaan u idhi nin maqiiqan oo indha gudgududan oo hadda inuu wax soo dilo doonaya buu ahaayo toobad malihid baan ku idhi marka inuu ninkan hadda falkii u socdo haddaan idhahdo toobad baan leeyahay dee mid qalafka ka siiyo ayuu iska sii dhaqaaqaya soo kan kalena waxaan ka fahmay nin dhibaataysan oo gefkii galay kan wuxuu yidhi isagoo aan la imtixaamin buu masaladii masaladiisii doonayaa kana nin la imtixaamay oo intuu galay yacni xal iyo jid inuu ilaahay u bixiyo doonaya yani ayaan haddii ilaahay ku horanya u arkay ayib bal nebigeennay ka sugan tahay salawatu ullahi wasalaamu calayh nin baa nebiga u yimi markaasuu u yidhi maalin rabadaan haweenaydii ma shumiyaa ma dhunkadaa markaasuu yidhi haa nin kale u yimi markaasuu yidhi ma shumiyaa haweenaydeedii maalin rabadaan ma dhunkadaa markaasuu yidhi maya saxaabadu waa eegnabayaan labadii nin ninkii hore nebigu u fasaxay waa nin odaya oo waayeel ah ninka odayga waayeelka maxaa loogu fasaxa maxaa loogu fasaxa ma taraarayo onlayn maaha isaga ya onlayn maaha dabkiisu ma xidhiidhsana laakiin ninkan dhallinyarada ah maxaa loogu diiday asagu waa onlayn xaraaradiisaa kacsan marka haddii loo fasaxo ninkii seeraha agdaaqa muxuu samaynaya man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiihi qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu biru labbi aabbaha in loo baarinimo sameeyo loo samafalo wey qaala xadaana sulaymaan ibnu xarbi sulaymaan ibnu xarbi abu ayuub albasri yani waa nin siqa ah laa yudallis maanu axaadiiska axaadiista maanu tadliisin jirin qaala xadaana whayb bnu khalid albahili abu bakr albasri iqat xuja kaiir xadii can ibni shubruma ibni shubruma waa cabdilaahi ibni shubruma abu shubruma qaala wuxuu yihi samictu abaa zurcata abaa surcaan maqlay abaa surca waa camr ibnu jariir ibni cabdilaahi albajali alkuufi jariir ibni cabdilaahi albajali saxaabigaas ayaa awow ah ayb qaal wuxuu yidhi samictu abaa surcata abaa surcaan maqlay can abi hurayrata abi hurayra isagoo xadiiska ka warinaya qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay u man abaru yaan u baarinimo sameeya qaala wuxuu yidhi ummaka hooyadaa yani bira ummaka qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku-xiga qaala wuxuu yidhi ummaka ay bira ummaka hooyadaa u baarinimo samee qaala uma man yaa ku-xiga qaala ummaka ay bira imaamu muslim baa fii saxiixii yani marka ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana bishr ibnu muxamed bishr ibnu muxamed yani asakhtiyani waa saduuqun rumiya bilirja qaala wuxuu yidhi ahbaranaa cabdullaahi waa cabdulaahi ibnu mubaarak cabdulaahi ibnu mubaarak alxandali abu cabdiraxmaan almarwasi waa ninkay yidhaahdeen ijtamaca fiihi khisaalu اlkhayr waa deeqsi waa caalim waa mujaahid waa xaaji yani waa eh, muxuu ahaa eh, eh, caalim waa saki waa deeqsi waxaasoo dhan sifaatkaas iyo tilmaamahaasoo dhan baa ku kulma ilaa ay yidhaahdeen kaana yunfiqu cala alfuqaraa'i fii kulli sanatin miatu dirham fuqarada sanad walba wuxuu ku nafaqayn jiray boqol kun oo dirham ayuu ku nafaqayn jiray qaal wuxuu yidhi ahbaranaa yaxya bni ayuub yaxya bni ayuub yani ayaa noo warramay waa yaxya ibni camar ibni jariir yani abu zurca ayaa haddii ilaahay ku roray awow ah qaal wuxuu yidhi xadaanaa abu urca abu surca ibni jariir ibni cabdilaahi albajali can abi hurayrata qaal wuxuu yidhi ataa rajulu ninbaa u yimi nebiy llaahi sal alla aleh wasalam nebiga ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yidhi maa taamurunii maxaad i faraysa qaala wuxuu yidhi bira ummaka hooyadaa u samafal samafalkaagu qowl iyo ficilba hooyadaada ha gaadho ixsaanku hooyadaa wanaagaagu ha gaadho uma caada uu ku laabtay ninkii wuxuu yidhi haddana maxaad ifaraysa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allah caleh wasalam ummaka hooyadaa u samafal uma caada wuu ku laabtay haddana faqaala wuxuu yidhi nebigu bira ummaka hooyadaa u samafal uma caada araabica wuxuu yidhi bira abaaka mar afraad buu ku laabtay markaasuu wuxuu yidhi aabbaha u baarinimo samehe nusqooyinka qaarkood baa waxay qorayaan uma caada araabica faqaala wuxuu yidhi bira ummaka u baarinimo samee uma jaaa iyo uma caada alkhaamisa faqaala bira abaaka waa saddex jeer saddex jeer mar afraadka aabbaha loo baarinimo samaynaya xadiisku waa xadiis saxiixa imaam axmed baa fii musnadihiisna ku warinaya mujaladka labaad afar boqol shucayb arnaudna isaguna waa saxiix yeelay fii taqriiji axaadiis lmusnad baabu biri waalidayhi wain alama wuxuu baabu yahay biri waalidayhi labadiisa waalid inuu u samafalo wain alama ay wain alamaahu labadiisa waalid haba dulmiyeene xataa waalidkaagu hadduu ku dulmiyayo waxaa yani adiga sharcigu uu kugu waajibiyey ixsaankaaga iyo wanaaggaaga iyo samafalku inuu gaadho qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana xajaaj waa xajaaj ibnu minhaal abu muxamed waa nin iqa ah qaala wuxuu yidhi xadaanaa xamad ibnu salma xamaad ibnu salma yani isaguna waa nin iqa ah yani imaam albukhaari haddii ilaahay ku run yahay xadiiskiisa ma wariyo shanta kalaa warinaya can sulaymaan ataymi waa sulaymaan ibnu darkhaan ataymi can saciid alqaysi saciid alqaysi waa nin majhuula ama waa layin lxadiis ma lam yutaabac can ibni cabaasin cabdilahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaale wuxuu yidhi maa min muslimin ruux muslima ma jiro lahu waalidaani laba waalid ay u sugnaatay oo muslimaani muslima ruux muslimoo laba waalid oo muslima ay u sugnaadeen ma jiro oo yusbixu waa bariisanaya ilayhimaa labadii waalid ku waa muctasiban isagoo ajar dalbayaoo ilaahay ugu dhowaanaya raalli ahaanshahooda iyo birigooda samafalkooda iyo ixsaankooda ilaahay ugu dhowaanaya ilaa haduu jiro yani futixa lahu waxaa loo furaa nusqooyinka qaarkoodna fataxa allaahu lahu ilaahay wuxuu furaa baabayni laba albaab u fura oo yacni min aljannati jannada kamida laba albaabo albaabada jannada kamida loo furaa wain kaana waaxidan hadduu waalidkii mid kaliya uu yahayna hee yacnii fawaaxidun hal albaab baa loo fura wain aqdaba hadduu ka cadhaysiiyo axadahumaa labada waalid midkood hadduu ka cadhaysiiyana lam yarda allaahu canhu ilaahay kama raalli noqdo xataa yardaa canhu ilaa waalidkiisu ay ka raalli noqdaan ilaahay kama raalli noqdo subxaanahu wa tacaala qiila waxaa yidhi nebiga salawaatu wasalaamu calayh wain ma xataa hadday dulmiyaan qaala wain dalamaahu xataa haday dulmiyaan mar walba waalidkuunbaa garta leh waalidka hal shay baan lagu adeecayn muxuu shaygaan lagu adeecayn fii macsiyat illaah wixii ilaahi subxana wa tacaala macsiyadiisa aan ahayn waalidka waa lagu adeeciye xadiiska waxaa ku jira yani ninka la yidhaha saciid alqaysi ku jira oo majhuula ah buhaarina fi taariikhka ayuu ku warinayaa mujalladka afraad lixdan iyo labo raqamka ah waana daciif xadiisku macnihiisa laakiin axaadiis kaloo tilmaamaysaa jira nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu alayhi inna adyaba ma akala arajulu min kasbihi ruuxu ninku wuxuu cuno waxa ugu wanaagsan waa kasabkiisa iyo wuxuu shaqaystay wa inna walada rajuli min kasbihi ninka ilmihiisuna muxuu ka mid yahay kasabkiisa ninbaa soo dacwoodo nebi maxamed soo dacwoodo wuxuu yidhi aabbahay xoolihiibu oo dhan buu iga qaatay aniguna xaas iyo caruur baan leeyahay maxaan sameeya markaasaa nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi anta wamaaluka liabiika adigiyo xoolahaagaba yacnii aabbahaabaad u sugnaateen buu yidhi adigiyo xoolahaagaba aabbahaabaa idin leh riwaayo kale oo xaakim iyo markaa bayhaqi ay warinayaan wuxuu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh ina wlaadukum hibat ullaahi awlaadiinnu waa deeqdii ilaahay subxaana wa tacaala idinku deeqay yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dukuur ow yusawijuhum dukraanan wa inaasan markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh fahum wa amwaaluhum lakum awlaadiinnu iyo xoolahooduba idinkay idiin sugnaadeen ida xtajtum ilayha haddaad u baahataan saxiixada marka mar walba ixsaanka iyo samafalka waxaa iska leh waalidkaa iska leh ilaa la gaadhsiiyey xataa ilaahayba subxaana wa tacaala naguma keene haddii waalidkii ilmihiisii uu dilo oo yacni inta shaydaan yani uu ku sababo uu gacan u qaado u dhinto ilmihii inaan waalidkii loo qisaasayn wuxuu yidhi nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayhi laa yuqtalu alwaalidu liwaladihi waalidka ilmihiisa iyo waladkiisa loo qisaasi maayo baabu liini lkalaami liwaalidayhi wuxuu baabu yahay hadalka inuu u dabciyo labadiisa waalid hadalka aad waalidka kula hadlayso hadal aad xushay oo aad kala xulatay oo naxariis ay ka muuqato waa inuu yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana ismaaciil ibnu ibraahim ismaaciil ibnu culaya ayaa loo yaqaana xadaana siyaad ibnu mikhraaq siyaad ibnu mikhraaq yacni abulxaaris albasri waa saduuqun siqa ahraja yani xadiisahu albukhaari waabu daa'uud qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay daylasata ibnu mayaas xadaanii waxaa ii waramay daylasa ibnu mayaas daylasa ibnu caliyin waa la yidhahda qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca najadaati najadaadka nimankii la odhan jiray baan la jirkooda ahaa najadaadka waxaa weeye waa asxaabu najada ibni caamir alkhaariji waa firqo khawaarijta ka ah oo ninkaa loo nisbeeyo nimankaa khawaarijtaan la socon jiray fa asabtu waxaan asiibay oo ku dhacay dunuuban dembiyaal baan ku dhacay laa uraaha aanan u arag ilaa min alkabaa'iri dembiyada waaweyn ee kabaa'irta inay ka mid yihiin mooye wax kale aanan u arag fa dakartu daalika arrinkaasaan waxaan u sheegay libni cumar cabdilaahi bni cumar baan u sheegay qaala wuxuu yidhi maa hiya maxay yihiin dembiyadaasi maxay yihiin qultu waxaan idhi kada wakada waa sida iyo sidaas qaala wuxuu yidhi laysat haadihi min alkabaa'ir kuwaasi kabaairta kama mid ahaa adaa kabaair qaataye kabaairta kama mid ah hunna kabaairtu tiscun maxaa ugu horeeya al-ishraaku billaah ilaahay oo loo shirki sameeyo xuquuqdiisa cid kale loola qaybiyo iyo waqatlu nasama naftii oo la dilo ilaahay subxaana wa tacaala dhiiggeeda uu kaa xarimay ama ruux muslim oo dhiiggiisa ilaahay kaa xarimay ha ahaado ama mid gaalo markaa aan muxaarim ahaynoo yani markaa dhiiggiisu aanu kuu bannaanin ha ahaado walfiraaru carar baa ka mida min azaxfi marka laysku soo siqo ee ciidamadii muslimiinta iyo cadowga iska hor yimaadaan carar la cararo ayaa ka mida iyo waqadfu lmuxsanati haweenaydii dhowrsooneydee cafiifadda ahayd oo la gano lagu ganoolaya heblaaya waa wa aklu ribaa ribadoo la cuno ayaa ka mida wa aklu maali lyatiimi xoolaha agoontoo la cunaa ka iyo walilxaadu leexin filmasjidi ay filmasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh yacnii iyo beydka ilaahi subxaana wa tacaala xadgudub iyo leexin lagu sameeyo dayib waladii kiibaa ka yastasqiru yacnii dadka ku jeesjeesaya min asukhriya baa laga keenay waidaa ra'ow aayatan yastasqiruun yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakunna khayran minhunna ruux dadkuu quudhsanaya wuu yasaya waa isla qabwan yahay qalbigiisa wax badan baa ka buuxa maxaa dadka u meel kasta oo jidhkaaga ka midoo dalooshaqashin baa ku jira markaad dhimatana bakhti urayo yani markaa furay baa waxa calooshaada keliya ku jira uuska haddii ilaahay ku tusi lahaa biniaadamka inuu faananba uma haboonaadee wa bukaau lwaalidayni labada waalidoo laga oohiyo min alcuquuqi ay min ajli alcuquuqi caaqnimo darteedna looga oohiyo ayaa ka mid a qaala bnu cumar cabdilaahi bni cumarba qaala liiyo bnu cumar cabdilaahi bni cumar baa wuxuu igu yidhi atafraqu min annaar min alfarqi baa laga keeno waa alkhawf atakhaafu min annaari naar ma ka cabsanaysaa watuxibu yani ma jeceshahay oo ma doonaysaa an tadkhula aljannata janno inaad gashana ma doonaysa qultu waxaan idhi i wallaah nacam ilaahay baan ku dhaartay qaal wuxuu idhi axayun waalidaaka labadaadii waalid ma nool yihiin qultu waxaan idhi cindii ummii hooyadaybaa agtayda joogta qaal wuxuu idhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low alanta lahal haddaad u debciso alanta laha alkalaama hadalka haddaad u oo wa adcamtaha dacaama cuntadana aad quudiso latadkhulanna aljannata jannada waad gelaysaa majtanabta alkabaa'ir dembiyada waaweyn intaad ka dheeraato xadiisku waa xadiis saxiixa oo macmar ibnu raashid ayaa filmusnad ku warinay mujaladka tobnaad sheeknaasirna saxiixada ayuu markaa ku saxiix yeelaya haddaan dib ugu noqonno xadiiska aan dib ugu noqonno nebiga salawaatuullahi wasalaamu caleyh kabaa'irta markuu ka warramayey ee markuu ibnu cumar kabaa'irta ka warramayey wuxuu yidhi hunna tiscun waa sagaal kitaabulkabaa'ir baynu ku soo faahfaahinnay oo soo dhammaynayoo xadiiska bukhaari iyo muslim ay warinayeenna wuxuu ahaa ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi lagu halaagsamo ka dheeraada riwaayo kaloo abu daa'uud iyo nasaa'i iyo qayrkood ay warinayeenna waxay leedahay alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal dayib kabaa'irtu waa sagaal acdamuhunna waxaa ugu weyn alshraaku biاllaah wa qatlu اnnafsi biqayri اlxaqi wa aklu اriba wa akli maali اlyatiim wa qadfu اlmuxsana wاlfiraaru min aلzaxfi iyo wa cuquuqu اlwaalidayni waاstixlaalu اlbeyt اlxaraami qiblatakum axyaءa wa amwaata yani irwaaul qaliilka raqamka abaaqoiyoaaaaaqamka waxaa laysku waafajinaya marka cabdulahi bnu cabaas waataynu soo marnay kabaa'irtu intani waa dembiyada ugu waaweyne laakiin xasri loogama jeedo kabaa'irtu intaasay ku kooban tahay loogama jeedo waxaynu soo marnay cabdulahi bnu cabaas oo la weydiiyo la yidhi almaqaasid alxasana lisakhaawi bisanadin saxiix kamil kabaa'iru asabcun hiya dembiyada waaweyni ma toddobaa markaasuu wuxuu yidhi qaala laa ilaa sabci miatin aqrabu minha toddoba boqol bay uga dhow yihiin inay toddoba noqdaan markana wuxuu yidhi ilaa sabciina aqrabu minha ila sabci todobaatan bay uga dhow yihiin inay todoba noqdaan marka kabaa'irta waxaa la yidhaahdaa dembi kasta oo lacanad laga ratibay ama ilaahay baa u cadhooday subxaana wa tacaala cadho ilaahay laga ratibay ama naar loogu goodiyey ama la yidhi dimada ilaahay baa ka beri ah ama haddii ilaahay kuu roon yahay yacnii la yidhi nebi maxamed baa nacdalay astaamahaasaa lagu gartaa dembiyada waaweyn ee kabaa'irta meeshan uu yidhi walilxaadu fi lmasjidna masaajidka waxaa loo jeedaa waa masjid alxaraam riwaayo kale yani aynu hadda soo tilmaannay riwaayadda fii saxiixi lbukhaari ku suganna waxay ahayd abqadu nnaasi ila allahi alaaatun dadka waxaa xagga ilaahay loogu necab saddex saddexdaas maxay ahaayeen mulxidun fi lxaram ruux xaramka ilxaad ku sameeyey iyo mubtaqin fi lislaami sunnata aljaahiliya iyo mid islaamka dhexdiisa sunnadii jaahiliga doonaya oo waxaan islaamku jidayn islaamka dhexdiisa ku jidaynaya ka saddexaadna waa mundalibu dami imri'in biqayri xaqin waa ruux doonaya ruuxu muslima dhiiggiisa inuu xaqdarro ku daadiyo wuxuu yidhi hooyadaa udabci hadalka u dabci cuntadana quudi jannaad gelaysaa haddaad dembiyada kabaa'irta aad ka dheeraato xadiiska marka waxaa laga fahmayaa sidoo kale dembiyadu inay u qaybsamaan maxay kabaa'ir iyo saqaa'ir ay u qaybsamaan fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiisi abi hurayra inuu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh alsalawaat alhamsu waljumucatu ila aljumuca wramadaanu ila ramadaan mukafiraat lima baynahunna ida jtunibat alkabaa'ir khalqigoo dhanna waxaa qanciya iyo muslimiinta oo dhan hadalka in loo debciyo gacantaaduna ay u furnaato gacan furan waa lagu wada joogaa laakiin gacan xidhan laguma wada joogo wuxuu leeyahy nebigeennu salawaatuullahi wasalaamu calayh hani nin la yidhaahdaa wuxuu weydiiyey maa yuujibu ljanna janno maxaa waajibiya markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi bixusni alkalaami wa badli dacaam waxaa hadalka in la qurxiyo la wanaajiyo waquuluu linnaasi xusnan iyo dadka oo raashinka la quudiyo buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh ucbud araxmaan waafshu salaama waadcimu dacaam tadkhulu ljinaan jannooyinkaad gelaysaan buu nebigu yidhi salawat ullahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu nucaym waa fadli ibnu dukayn qaala xadaana sufyaan athawri can hishaam ibni curwata can abihi curwa ibni subayr waqfid lahuma janaaxa dulli min araxma aayaddaasuu fasiraya ilahi wuxuu yidhi waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli yacni garab dulli u raarici labadii waalid oo min araxmati naxariis xaggeed ka ahaada waqul rabbi irxamhumaa kama rabbayaanii saqiira taabicigu marka aayadda isagoo fasirayu wuxuu yidhi qaale wuxuu yidhi laa tamtanic yacnii ha diidinoo haw diidin labadii waalid min shayin shay oo axabbaahu ah ay jeclaysteen labadii waalid waxay dooneenoo jeclaysteen haw diidin buu yidhi haddaad rabto inaad waalidka garab naxariisteed u fidiso macnaheed waxa weye waalidkaa wuxuu jeclaaday haw diidin dabari baa warinaya hanaad isaguna wuxuu ku wariyey fi zuhdi mujaladka koowaad qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu jasaai lwaalidayni labada waalid abaalgudkooda in loo abaalgudo iyo wixii ku soo arooray buu baabuya macnaha waxaa looga jeedaa abaalguudka waalidka ma kari kartaa mise ma kari kartid xad la odhan karo ruuxu afcaashaas markuu sameeyo waalidkii waa u abaalguday ma jiraa mise ma jirto qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa qabiisa yani waa qabiisa ibnu cuqba aswaa'i laa ba'sa bihi bay yidhaahdeen waxaa laysku khilaafay samaaca iyo maqalka zuhri yani sufyaan asawri uu wax ka maqlay isagoo jira meelahaas wax ka maqlay baa xadaana sufyaan athawri can suhayl bni abi saalixin can abiihi abi saalix asamaan oo dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa yejsii waladun ilmo uma abaalgudo waalidahu waalidkiisa uma abaalgudo ilaa an yejida inuu helo mooyaane mamluukan addoonkii yacni waalidkii oo mamluukan mid la la mulkiye oo fa yashtariihu uu soo iibsado waladkii waalidka uu soo iibsado oo fa yuctiqahu xoreeyo walad wuxuu waalid u abaalgudi karaa isagoo yacni helay waalidkiisoo addoonahoo la leeyahay kadibna asbaabtii uu waalidku uu ku xoroobi lahaa ayuu haddii ilaahay ku ron oo markaa uu ka shaqeeyay waalidku marka uu gacantaada soo galaba xataa hadduu addoon ahaa yani sidaas otomaatikalibuba u xoroobi laakiin waxaa loo jeedaa haddii ilmihii uu helo waalidkiisoo addoonoo bini aadam uu ku shaqaysanayo yacni oo uu intuu soo iibsado markaa sababtiisa uu ku xoreeyo yacni xataa xadka hadduu gaadho ma gudayo xadka waalidka markaa xuquuqda marka waalidku uu kugu leeyahay waa waxaan la gudi karin laakiin waxaa la rabaa in la dhadhoweeyaa la rabo intaad awoodi karto yani inaad waalidka u ixsaan samayso oo u samafasho qال الإmام رحimه الله تعالى xdثna آdم بن إyاس qال xdثna شhucبة بن الحجاج الcتكي qال xdثna سعيid بن أbi burdة سacيid بن أbi burdة yni بن أbi muسى الأشcري qal wuxuu yihi samictu abi aabbahay baan maqlay abi burda بن أbi muسى الأشcري yuxadiثu isagoo xadiiska ka tebinaya أنahu شhahida ibn cumar inuu xaadiray walxaal rajulu nin oo yamaniyun yamaniyana yaduufu bilbeyti beytka uu dawaafayo aabbahay baa wuxuu goobjoogahaa ibnu cumar oo uu yimi nin reer yamaneedahoo beytka dawaafaya xamala ummahu hooyadiisu ninkaasi wuxuu ku xambaaray waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa hooyadii buu tunka uu ku sidaa xambaarsan yahay yaquulu xaaluu leeyahay innii lahaa baciiruha almudallal in udcirat rikaabuhaa lam udcar innii anigu lahaa waxaan u ahay hooyaday baciiruhaa awrkeedii baan u ahay neefkeedii geel aha almudallali ee markaa loo leyliyey hayinka ah awr biyo maqumaan oo aan didayn oo hayin ah ayaan u ahay buu in udcirat haddii la didiyo rikaabuhaa gaadiidkeedii haddii la didiyo lam udcar anigu ma didayo awrkii haddii la waayo hooyo lagu qaadi lahaa bedelkii awrkii ama uu fakado meeshii awrka yaa jooga anaa jooga weyne anigaa tunka ku sida hooyada anaa tunka ku qaaday wamaca daalika cibaadatii ugu fadli badnaydna wuu wadaayo hooyadii xaramkii buu dawaafinaya dushana waa ku sida uma qaala wuxuu yidhi yabna cumar cabdulaahi bnu cumarow aturaanii mau aragtaa jasaytuhaa inaanu abaalguday hooyaday mar haddaan tunka ku sido inaan u abaalguday mau aragtaa qaala wuxuu idhi laa maya umaadan abaalgudin walaa bizafratin waaxida hal neefsi keliya oo markii ay foolanaysay docosho keliya ay docotay nabarka markii lagu dhuftay neeftaa ka soo baxday keliya xataa ugamaadan abaalgudin soo cajiib maaha adiga waxaa laga yaba inaad tiraado aabbahay boqol dollar baan u kuwan dibadaha meelaha jirjira waxay yidhahdaan odaygu muxuu rabaa biilkiisiina waa u soo diray ma jeeda cabdulahi bni wuxuu ku yidhi walaa bizafratin waaxida hal neefsi keliya iyo hal nabar oo lagu dhuftay nabarkii foosha ugamaadan abaalgudin ayib uma daafaya bnu cumar ibnu cumar baa dawaafay faata almaqaama maqaama ibraahim buu tegey fa fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma qaala wuxuu idhi yabna abi muusa in abi muusow inna kulla ragcatayni laba ragcadood oo kastoo maqaamu ibraahim gadaashiisa lagu tukadaa tukafiraani waxay dhaafaan maa amaamahumaa wixii iyaga hortooda ahaa ayaa lagu dhaafaa alraqi baa fii ahbaari maka ku warinaya mujaladka kooaad sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay saxiixu ladabi almufrad ayuu ku saxiix wuxuuna yidhi saxiixu lisnaad ayuu raqamka tobnaad ayuuna sidaa ku yidhi xadiiskan waxaa laga qaadanaya waalidka samafalkiisa iyo ixsaankiisu inaanay xad lahayn aad ka fadhiisato markaad xad kaa gaadho intaa markaan u sameeyey waalidka ixsaankiisii waa guday la odhanaya inaanay lahayn maxaa xaramka dawaafinayay ee hooyadiisoo waayeela dhabarka ku siday baa saxaabigu wuxuu leeyahay ugamaadan abaal gudin hal nabar ama neefsigii yani ay neefsatay naxdintii ay naxday keliya ugamaadan abaalgudin isaguna saasuu ku geeraanayo allaahu rabbii duljalaali alakbari xamaltuha akara mima xamaltu fahal taraa jasaytuha yabna cumar intay xambaartay in ka badan baan ku siday buu yidhi ibnu cumar mau aragtaa inaan u abaalguday buu yidhi marka umaadan abaalgudin buu ku yidhi waa in marka waalidka yani markaa loo roonaado oo loo abaalgudaa la doonaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya fadliga ay leedahay labada ragcadood ee maqaamu ibraahim yacnii ruuxu uu ku tukado riwaayo kalena dabaraani iyo ibnu iyo qayrkood ay warinayaan wuxuu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yani man daafa bilbeyti sabcan wasallaa ragcatayni kaana ka cidqi raqaba ruuxii beytka toddoba jeer dawaafa laba ragcadoodna maqaamu ibraahim gadaashiisa ku tukada wuxuu la mid yahay isagoo qoor xoreeyey buu la mid yahay marka in yani aad loo ilaashado oo laga faa'idaysto ayaa la doonaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulahi bnu saalix yani katib leys baa loo yaqaana qaala xadaanii leys bnu sacad qaala xadaanii khalid bnu yasiid can saciid bn abi hilaal can abi xaasimin can abi saciid bn abi hilaal nin dacfi baa ku jira an abi hurara an abi mura cafwan can abi mura mawla caqiil mawla caqiil iyo mawla umhani labadaba waa la yidhaha ana abaa hurayrata abaa hurayra kaana wuxuu a yastakhlifuhu waxaa khaliif ka dhigan jiray marwaanu marwaan baa khaliif ka dhigan jiray wa kaana wuxuu ahaa abuu hurayre yakuunu midkii ahaada bidilxulayfa dilxulayfa meesha la yidhaha fa kaanat ummuhu hooyadii waxay ahayd fii beytin guri bay ku sugnayd meesha dilxulayfa laydhaha ku yaal walxaal huwa isaguna fii aakharin ay fii beytin aakhara guri kale uu ku sugan yahay qaale wuxuu yidhi faidaa araada markuu doono an yakhruja inuu baxo waqafa wuu istaagaya calaa baabiha albaabkeeda hooyadii albaabkeedu istaagaya ayb faqaala wuxuu odhanaya assalaamu calayki yaa ummataa nabadgelyo dushaada ha ahaato hooyadayeey waa kelmad wanaagsan waraxmatullaahi wa barakaatuh naxariista ilaahay iyo alle subxaana wa tacaala khayrkiisu dushaada ha ahaato fa taquulu waxay lahayd wacalayka yaa bunaya waraxmatullaahi wa barakaatuh wiilkaygiiow adigana dushaada raxmadda ilaahay iyo naxariistiisa iyo barakaadkiisu dushaada ha ahaade fayaquulu markaasuu lahaa raximaki illaahu kamaa rabbaytanii saqiira allaha kuu naxariisto sidaad anigoo yar ii soo barbaarisay oo ii soo korisay rabaysay ixsaankaaga iyo wanaaggaaga iyo sabanfalkaagana aad ii gaadhsiisay fa taquulu waxay lahayd iyaduna raximaka allaahu kamaa barartanii kabiira ilaahay ha naxariisto sidaad adigoo weyn iigu samafashay oo baari iigu noqotay uma idaa araada markuu doono an yadhula inuu soo galo guriga soo galana sanaca wuu samaynayay milahu sidaasoo kale waxaa laga abu hurayra hooyadii wuxuu gaadhsiinayaa fariin ah iyo aad iyo aad u qiimo badan ayaduna maxay ugu abaalgudi waxay leedahay raximaka allaahu ilaahay ha kuu naxariiso kamaa barartanii sidaad iigu baarinimo samaysay yacni kabiiran adigoo weyn isaguna wuxuu yidhi raximakillaahu kama rabaytanii saqiira hal jasaau lixsaani ila lixsaan ilmuhu marka wuxuu u baahan yahay si uu markaad weynaato uu kugu baari noqdo geedku intuu yaryahay baa la rabaa in si fiican loo beero in si fiican loo beero qalooca laga ilaaliyo caqligiisa la kobciyo talada reerka wax laga siiyo haddii ilaahay ku diinta lagu barbaariyo ayaa loo laakiin ilmihii hadii marka horeba cadaawada ay lagu barbaariyo wuxuu waalidka la sugayaa dhimashada iyo geeridu la sugaya culey waxaan kan yaa ilaahw markaa hor dhaqaaji saasay marka abu hurayra iyo hooyadii dhaqankaasi ku wada dhaqmayaan xadiiska sanadkiisa saciid ibnu hilaal baa ku jira laakiin riwaayadan soo socota ayaa lagu xoojinaya xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana sufyaan can caطaa ibni saa'ib can abiihi saa'ib ibnu yasiid can cabdillaahi bni camrin qaal wuxuu yidhi jaaa rajulu ila nabiyi sal alla aleh wasalam ninbaa nebiga u yimi yubaayicuhu isagoo kula ballamaya cala alhijrati hijro isagoo kula ballamaya hijradu waa intiqaalu lbalad yani alintiqaal min beledin ilaa beledin aakhar laga hijroodo hijradaa marka nebiga uu kula ballamayay waxay ahayd naf iyo maalba inuu ka dhaqaaqo oo nebiga soo aado waana ta ilaahi subxaana watacaala uu yidhi in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna naftooda iyo maalkoodaba janna ay ku gatay wa taraka abaweyhi labadiisii waalidna wuu ka tegay yabkiyaani xaalay ooyayaan faqaala wuxuu yidhi nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh irjic u laabo ilayhimaa xaggooda u laabo waadxikhumaa kana qusli kamaa abkaytahumaa sidaad uga oohisay irjic laabo ilayhimaa labada waalid xaggooda u laabo waadxikhumaa ka qosli kama abkaytahumaa sidaad uga oohisay yani ka qosli macnaha waxa weeye ficilkaagan baa waalidku ka ooye oo ka qoomamoodaye ficil kale oo raalligeliya iyo dhaqan wanaagsan iyo asluub wanaagsan kula dhaqan baa nebigu leeyahy salawatu ulahi wasalaamu caleyh xadiiska nasaa'i baa fii sunani lkubra ku warinaya yacni raqamka ibnu maaja fii sunanihi imaam axmed fii musnadihi mujaladka labaad boqoiyoibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka labaad boqol iyo lixdan iyo lix sheekh naasir raximah اllahu tacala fi ladab mufrad mujaladka tobnaad ee mxuaha fi ladab اlmufrad xadiiska tobnaad ayuu ku saxiix yeelay iyo saxiix abi daa'uud qaala imaamu raximah اllahu tacala xadaana cabdiraxmaan ibni shayba an cabdiraxmaan ibni shayba waa cabdiraxmaan ibn abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibn abi shayba qaala wuxuu yidhi ahbaranii ibn abi fudayk waa muxamed ibnu ismaaciil ibn abi fudayk qaala xadaanii muusa yani waa muusa ibnu yacquub azamci can abi xaasim salamata ibnu diinaar ana abaa murata abaa mura mowla ummuhaani ummuhaani gacalkeediiyo midkay xoraysay ahaa binti abi aalib ahbarahu wuxuu uga warramay annahu yacni mura rakiba inuu fuulay maca abi hurayrata abi hurayrala jirkiisa ilaa ardihi dhulkiisii inuu u raacay oo bilcaqiiqi meesha caqiiq la yidhaahdo waadigaa caqiiq la yidhaahdo ku yaal abu hurayra marka wuxuu ahaa faida dakhala ardahu dhulkiisa markuu galo beertiisa iyo meeshii deegaankii hooyadii iyo isagoo ay deganaayeen markuu galo saaxa waa dhawaaqaya biaclaa sawtihi codkiisa midka ugu dheer ayuu ku dhawaaqay wuxuu lahaa calayki asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaa ummataa nabadgelyo dushaada ha ahaato iyo naxariista alle hooyadayay taquulu iyaduna waxay dhahayd wacalayka asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigana dushaada nabadgelyo iyo naxariis iyo raxmada alle iyo barakaadkiisu dushaada ha ahaato yaquul wuxuu lahaa raximaki illaahu ilaahay ha naxariisto kamaa rabbaytanii saqiiran sidaad iisoo rabaysay saad ii soo barbaarisay anigoo yar fa taquul waxay leeday yaa bunaya wiilkaygiiyo wa anta fajasaaka allaahu khayran wa waradiya canka kama barartanii kabiira adigana ilaahay wanaagiyo samafal ha kugu abaal mariyo hana kaa raali noqdo alle subxaana wa tacaala sidaad igu baarinimo samaysay adigoo weyn saad iigu baarinimo samaysay waxay adigoo weyn saad iigu baarinimo samaysay inta badan ruuxu markuu weynaado dabciga ka hallaaba waa qallafsanaadaa saa darteed adigoo weynba haddaad garatay xaqii anigu aan kugu lahaa aad garatay ilaahay subxaana wa tacaala yacnii khayr iyo wanaagna ha kugu abaalmariyo allana ha kaa raalli noqdo subxaana wa tacaala qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala markaad fiiriso istiqraa' iyo tatabuc iyo dabagal marka lagu sameeyo ma arkaysid iyadoo waalidka loo dardaarmayo ilmihiisa inuu u samafalo laakiin waxaad arkaysaa ayadoo ilmaha loo dardaarmayo waalidkii inuu u ixsaan sameeyo oo u samafalo sababtuna waxay tahay waalidka waxaa ku abuuran qalbigiisa shafaqo iyo raxmad iyo naxariis baa ku abuuran inuu marka ilmihiisa uu u ixsaan sameeyo oo u samafalo abuurka waalidkay ka mid tahay oo qalbigiisay ku jirta saa darteed marka qur-aanku inta badan wuxuu dardaarmayaa ilmihii inuu waalidkii u samafalo oo u ixsaan sameeyo wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana anishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir alalihi subxana wa tacaala ma arkaysid marka iyadoo laleeyahay ilmihii waalidow ilmahaaga u samafal waxaa loo baahan ruux kastoo muslimihii inuu ogaado ifkan iyo adduunkan inuu yimaado waxaa sabab u ahaa ilaahay sabab uga soo dhigay labadiisa waalid labadaada waalid marka marna adiga ixsaan iyo samafal uga baahan waa intaad yartaa ee aad rabto in lagu barbaariyo marna iyaga ixsaan iyo samafal kaaga baahan ixsaanka iyo samafalka ay kaaga baahan yihiinna yacnii mid haddii ilaahay ku ron yahay iska bannaan maahe waa mid waajib kugu ah waa farducayn inaad u ixsaan samayso oo u wanaag samayso waalidkuna si ilmuhu uu u garto xuquuqda waalidka marka uu yar yahay ee uu barbaarayo waa inuu dadaalo oo tarbiyadii iyo akhlaaq fiican uu ku barbaariyo waxaynu nahay mujtamac alafsan mujtamaca soomaalidu waa mujtamac qallafsan meelaha aynu dhaliilaha ka leenahay waxa weeye waa mujtamacka kan oo naxariis daran oo qallafsan baan xustaa xaramka meel soomaalidu ay degto banin nin carabi wuxuu keenay tareello wuxuu ku soo qaaday digaag iyo jikin iyo raashin iyo waxbuu ku soo qaaday tareelle malaha waayadaasna talo abaaro im waxbaa jira wuxuu yidhi kolle soomaalidu iska baahantahay meeshii buu keenay dabaduu u furay tareellihii wiil yar iyo gabadh yaroo uu dhalay isagu halkanuu fadhiistay ayuu yidhi u qaybiya dadka maxaa la barayaa carruurta isagaa qaybin karaya muxuu ilmaha yaryaree toban jirkiiyo labayo toban jirrada ugu diray sadaqadaa la barayaa fariintaasuu u dhiibayaa ilmihii yaryaraaye toban jirrada iyo jirrada ahaa baa u qaybinaya soomaalidiina jikinkii bay isku dilaysaa yaa xaaji ittaqillaah makaa dhammaanayo waa buuxaa gaadhigu waa la leeyahay odayaashii waaweynaa iyo dhallinyaradii iyona waa la kala hayaa feer baa lagu kala hayaa anaa kaa horeeyey war xabad jikina ama xabad doora ah axmed jikina maxay kugu biirinaysaa waxba kugu biirin marka ilmaha yar waxyaabaha suluuga aan aad ula yaabay waxaa ka mid ah. ninkaasi ilmaha yaryar inuu daaliyo oo tareellaha dhan ay qaybiyaan maxaa kugu xambaaray baan weydiiyey su-aal ma qaybis wuxuu yidhi waxaan doonayaa inay sadaqada ay ka caado dhigtaanoo intay yar yihiin intay ku barbaaraan markay weynaadaanna iyagu xoolahan ay dhaxlaan inay sidaasoo kale sadaqadii ay u qaybiyaan ayaan doonayaa buyi laakiin annagu ilmiheenna waxaan ka fikiraynaa inuu dhakhtar noqdo inuu baylood noqdo inuu injineer noqdo inuu haddii ilaahay kuu royo ayb waxaa laga yaabaa ninka ugu fahanka xun ee ilmaha laga yaabo xagga fahamka isku iq maaha isku maskax maaha ee mxuaha xagga ku liita inaynu macallinka u geynon kan waxba uu fahmi waaye iskuulkii uu fahmi waaye qur-aanka geeyo marka ilmaha marka inta uu yaryahay in la barbaariyo si markaad gabowdo uu kugu ixsaan sameeyo ayaa loo baahanya allah subxana wa tacala aclam bisawaab waclaa wabillahi towfiiq